alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna walaa tajcal ma callamtana wabaalan calayna waxaa inoogu dembeeyey xadiidka boqol iyo laba masaa-isha xadiidka kolley wax ka mida waa sheegnay masaa-isha xadiidku sheegaayo waxaa ka mida neefka sida loo gowracaayo waxaanu xadiidku sheegayaa in waxaweeye laba shay uu u baahan yahay wax dhiigga markaa soo daayo dhiigga burqiya iyo in bisimka loo qabto ma anhara dama wadukira smuullahi calayhi fakuluuh mawdica laga gowracayaana waxa weeye waa allabah waa halkan qoorta ee markaa weeye marka labadaa haddii lala yimaado oo meesha allabbah yacnii qoorta laga gowraco oo la gooyo labada hunguri iyo labada marka waxa weyaan yani halbowle ee hareeraha ka xiga waa sida markaa kamaalka ah haddii afartaa la gooyo magaca ilaahayna lagu xuso waxa lagu gowracayna ay tahay waxaan markaa ciddina ahayn lafna aan ahayn eligna aan ahayn intaasi hadday ku dhammaystirmaan inuu gowracaasi asaxay khilaaf kuma jiro intee laakiin waajib noqonaysaa in lala yimaado ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin labada hunguri haddii la gooyo wax kaleba yaan la goyne way ku filan tahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin may labada halbowle hareeraha ka xiga haddii la gooyo walow hunguriyadaba yaan la goyne way ku filan tahay waa qowl labaad ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin afartaa saddex ka mida waa in la gooyaa labada hunguri ka cad iyo ka madow iyo labada halbowle hareeraha ka xiga saddex ka mida haddii la jaro way ku filantay bay leeyihiin qolyaha shaaficiyadu iyagu waxay leeyihiin waa labada hunguri haddii la jaro xanaabiladuna xoogaa waa iskhilaafsan yihiin aqwaal baa ku sugan laakiin dhowr qowl oo kala duwanba ama dhowr riwaayaa la soo wariyey laakiin qaarkood agtooda waxa muctamad ka ah bacdu alxanaabila haddii labada hunguri la jaro waa ku filan yihi madaahibta kalena saas leeg baa khilaafka ugu sugan yahay xadiidku ma sheegin inta la goynaayo ee wuxuu tilmaamay maa anhara dama wixii dhiigga markaa waxa burqiyo dhiigga soo daaya wadukira smullaahi calayhi fakuluu marka waxa weye inta la goynayo kuma caddaa yani ixtimaal baa ku sugan saxaabada qaarkoodna waxay sheegeen halbowlayaasha markaa u dhow ayay sheegeen cabdulahi bnu cabbaas waxaa ka asaxday inuu yidhi idbax bilcuud ida afra alawdaaj qori ku gowrac yacni haddaa doonto marba hadduu gooyo alawdaaj halbowlayaasha maadaama uu gooyo cunaha ku yaalla eladhiigu halkaasu ka soo burqanayaa on guriga dhigma dhex mare haddii markaa uu gooyo cun buu yidhi idbax ku gowrac bilcuudi ida afra awdaaj cabdirasaaq baa musanafka ku soo wariyey waana saxiix cala kulli xaal kamaalkiisu waa in intaba si khilaafka looga baxo in intaba lala yimaado ayaa marka weeye ixtiyaad badan xadiidku wuxuu kaloo sheegayaa in magaca ilaahayna lagu xuso magaca allaahna in lagu xuso culammada madaahibtu waxay isku khilaafaan in magaca ilaahay lagu xuso marka neefka la gowracayo ma waajib baa mise waa sunne culammada qaar waxay mareen inay waajib tahay badankuna waxay qabaan wakhtiga la xasuusan yaho aan la ilaawin inay waajib tahay laakiin haddii la ilaawo oo qof muslimi gowraco ama qof dabiixadiisu ay xalaal noqonaysaa wuxuu gowracaa ay xalaal noqonayaan uu gowraco hadduu xasuusan lahaana magaca allaah ku gowrici lahaa hadduu ilaawo xaraj male oo dhib male waana la cunaya jumhuurku siday mareen waa saas qolyaha daahiriyadu iyagu waxay leeyihiin maya ilaaba ilaa haddii la xasuusan yahay iyo haddii la ilaawaba lagama maarmaan weeye magaca allah in lagu xusaa haddii la ilaawana lamaba cunayo bakhti bay noqota laakiin badanka culammadu wejigaa ma marin qoryaha shaaficiyadu madaahibta kale waa kaga duwan yihiin masaladaasi waxay leeyihiin in magaca allah lagu xusaa waa sunne haddii ilowshiye looga tago xuska magaca allah lagu xusaayo neefka la gowracayo iyo haddii badrheer looga tagaba xalaalnimadu kuma xidhnaan sunna weeye oo haddii lala yimaado fadli baa laga helaya iyo ajar haddii aan lala imanna waxay noqonaysaa dabiixadu xalaal bay noqonaysaa marleyda bacdi baaba yidhi shaafici mas'aladaa wuxuu khilaafay ijmaaca oo cid isku khilaafsanayd ma jirto oo khilaaf muctabari kuma sugnayn haddii ogaan looga tago inay xaaraan noqonayso magaca allaah in lagu gowraco haddii ogaan looga tago inay xaaraan noqonayso khilaaf kuma jirin khilaaf muctabari ijmaac bay ahayd ijmaaci buu khilaafay sidaa waxaa odhanaya ibnu jariir atabari ayaa odhanaya madhabkiisana waa inaad ogaataaye isagu wuxuu qabaa qofka iyo labada khilaafkoodu ijmaacii waxba yeeli mayso oo iyadoo marka ama qof ama lababa khilaafeen laba caalim ama caalim u khilaafay ayaa mar haddii intii kale iswaafaqeen waxaa la odhanayaa waa ijmaac waa ijmaac baa la odhanaya marka madhabkiisii buu masaladaa ku socday wa ilaa shaafici waa looga horreeyey waayo laba taabici baa laga soo wariyey labaduba inay yidhaahdeen sidaa shaafici uu sheegay mar haddii taabiciintii qaarkoodba laga hayo oo laba taabici laga hayo inay sidaa ku tageen iska daa ciddii ka dambaysay waxaa laga qaadanayaa masalada wax markaa ijmaac oo ku sugan inaanu jirin ijmaac ku sugan inaanu jirin baa laga qaadanaya qolyaha odhanaya magaca allah in lagu xusaa waa shardi oo waa shay waajib ah waxay cuskanayaan kow qur'aanka waa deliishanayaan walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismuullaahi calayh ha cunina waxaan magaca allaah lagu xusin ha cunina waxay kaloo deliishanayaan sunnada ayay deliishanayaan maa anhara addama wadukira smuullaahi calayhi fakuluuh wixii dhiiggana soo daadiya oo dhiigga soo burqiya marka la biraynayo magaca allaahna lagu xusay cuna waxayaan laba shardi baa lagu xidhay shardiga koowaad wuxuu yahay waa inuu dhiigga waxaasi soo daadinayo oo dhiiggii u burqinayo shardiga labaadna waa in magaca allah lagu xusay waxaana laysugu cadfay waaw baa laysugu cadfay labada shardi haddii waaw laysugu xidhana oo waaw laysugu ladho waxay faa'iidaynayaan ilaa labada la wada helo inaan markaa mashruudka la helayn ama jawaabu shardiga aan la helayn marka cunitaanka la cunaya wuxuu ku xidhan yahay labadaas sharti inay kulmaan ayuu ku xidhan yahay mid haddii la waayo fakuluuhu iman mayso fakuluuhu ma imanayso waana arrin markaa culammadu ay marka hore sheegaan masalada ku saabsan laba shardi oo waaw laysugu xidhay laba shardi oo jamci inay kulmaan loo dhigay mid ahaantii inaan lagu helaynin waxa shardiyadaa lagu xidhay wain tarataba calaa shardayni shayun fabilxusuuli lishardayni saaxibulmaraaqi waa ka odhanayaa hadduu ka sababoobo laba shardi shay uu ka sababoobo oo labadaa shardi ku xidhan yahay fabilxusuuli cala shartayni wuxuu ku dhacayaa labada shardi ayuu ku dhacayaa in la wada helo taasna saasay u deliishadeen sidaas aawadeed waxay yidhaahdeen in labada la wada helaa saasay lagama maarmaan u qolyaha odhanaya ruuxa markaa ilaawa magacii allah hadduu ilaawo hadduu si markaa xasuusan lahaa magaca allaahun ku gowrici lahaayoo magac kale aan ku gowraceen gowriciisu xalaal buu noqonayaa waxay yidhaahdeen shareecada waxaa ku sugan wixii ilowshiye u dhaca in ruuxa loogu cudurdaarayo oo dembi aanu ku qabin rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na mu'miniintu markay sidaa ku ducaysteen qaala allaahu qad facaltu sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayo allah baa wuxuu yidhi waan yeelay marka mu'miniinta loo qaban maayo wixii ilowshiye ama kama uga dhaca mid loo qabanaya maaha ina allaha wadaca an ummati alkhata'a waalnisyaana wama wamastukrihu calayh xadiiskaana culammada qaarkood waa quweeyeen mas'aladana waa ku tusinayaa wixii markaa u dhaca ama kama ku dhaca ama ilowshiye ku dhaca amaba ruuxa lagu dirqiyey oo lagu khasbay shuruudina dhammaystiran tahay inaanu dembi ku qabin nusuuso kale iyo adilo kale oo ilowshiyuhu inuu cudurdaar yahay tilmaamaysaana waa jiraan marka waxay yidhahdeen ruuxa markaa ogaan uga tagaa lama mid ahaa ruuxii ilowshiye uga tegey ee ruuxan ilowshiye uga tegay waa ruux macduur ah sidaas aawadeed jumhuurku waxay yidhaahdeen isagu waxaweeye xaaraan noqon maayo haddii ilowshiye looga tegey laakiin haddii kale daahirka adiladu waxay ku tusinaysaa inaan la cunaynin waxaana lagu xambaarayaa waa kii badrheerka uga tegey waxay kaloo daliishanayaan xadiiska tilmaamaya qolyaha kalaaba istidlaalkiisa usii badane cid baa hilib noo keenta ma garanayno magaca allah inay ku xuseyniyeen kale waxauu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idinku allah magaciisa ku xusa oo cuna qolyaha odhanaya sunno weeye haddii ilowshiye looga tagi iyo haddii ogaan looga tagaba magaca allah in lagu xuso looga tago xaaraan ma noqonayo kollayba waa bannaan yahay cid gowriciisu bannaan yahay haddii ay gowracday waxay yidhaahdeen marka uu allah yidhi walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismuullaahi calayhi waxaa loo jeedaa wixii magac aan magaca allaah ahayn lagu xusay ayaa looga jeedaa ama magaca allaah magac kale lala xusay muraadka laga tilmaamayaa wuxuu u dhacayaa ha cunina wixii magac kale lagu xusay waxaana sidaa u daliila yidhaahdeen fisqi inay tahay baa allah sheegay haddii magaca allah aan lagu xusin waa mas'alo culammadu ay isku khilaafsan yihiin xalaal ma noqonayaa mise ma noqonaayo marka biitifaaq waa fisqi la odhan maayo cidda sidaa ku dhacdayna fisqi bay ku jirtaa lama odhanayo marka muraadka looga jeedo waxaa laga tilmaamayaa oo lagu xambaarayaa magac kaloo magaca allaah aan ahayn shaygii lagu xusay ayaa looga jeedaa wakhtiyada qaarkood baana shay laasimkii la sheegaa loona jeedaa yani malzuumka ama malzuumka la sheegaa iyadoo laazim kale loo jeedo laazim ka dhalanay marka hadda malzuumkii baa la sheegay laasimkaana laga tilmaamayaa oo ah magac kale wixii lagu xusay ta kale waxaa yidhi hadday shardi ahaan lahayd ilaaba ilaa magaca allah in lagu xusaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma yidhaahdeen ciddii tidhi dad islaamnimada ku cusub baa markaa neef soo gowracaya ma garanayno magaca allah miyay ku xuseen mise kumay xusin cuna ma yidhaahdeen oo idinku magaca ilaahay u qabto idinku bismillaahi dhaha waayo haddii ay mar sharti tahay shardiga haddii laga shakiyo waxaa la yaqaanaa qaacida odhanaysaa ashaku fi shari maanicun shakinta shardiga laga shakiyaa waa maanic xukunka diidaya shaygu hadduu xalaalnimadaba shardi u yahay wakhtiga laga shakiyo weliba tuhuma ay timaaddo ama markaa shaki yimaado waxaa ka iman lahayd in la yidhaahdo ha cunina marba iyadoo laga shakiyey maadaama markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi cuna oo idinku magaca allah ku xusa waxaa laga qaadanayaa inaynay markaa shardi ahayn baa laga qaadanaya waayo haddii markaa xalaalnimada shardi u ahaan lahayd dee in la taxaquqo oo la xaqiiqsado la ogaado ayaa ka iman lahayd ama calal aqalli marka laga shakiyo in markaa waxa weye la iska daayo sidaasay u dhigeen marka iyagana istidlaalkoodu sidaas yadaa weeye oo taasay daliishanayaan ta kale waxay leeyihiin hadday shardi ahaan lahayd in la kala farqiyo marka ogaan looga taga iyo marka ilowshiye looga taga ma timaadeen arrinka ku saabsan ilowshiyaha cudurdaarana dee cudurdaar wuxuu ka noqon lahaa uun dembigee shayga xalaalnimadiisu hadday ku xidhan tahay inuu xalaal noqdaa kama timaadeen iyada oo aan lala imanin walow in low shiyaba ha looga tagay mas'alada khilaafka ku jiraa saas yadaa weeye xadiisku wuxuu kaloo tilmaamaya laysa sinna wadufra in ilig iyo iyo ciddi toonna aan waxba lagu gowracayn waa istisnaa waa laga soo reebay labadaas waa laga soo reebay daahirka xadiisku wuxuu ku tusinayaa labadaas iyaga inaan gowricii lagula imanaynin sababta loo diidayna waxay tahay iliga inuu laf yahay baa loo diiday ama sinnu facadmun marka cilladii waxaa laga dhigay lafnimada halkaana waxaa ka imanaysa wax alla wixii laf ah waxba ha ku gowricina waayo cilladiiba caamma ah waxaana la ogsoon yahay xukunka haddii lagu cilleeyo cillo caam ah walow si khaasaba ha u soo baxee inuu caam ku noqonaayo bicumuumi cillatihi cilladiisu inay caam tahay daraaddeed ayuu caam ku noqonaya waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa takhrimu waa dhacdaa cilladu inay wax khaas yeesho xukum caam ah cilladiisu hadday khaasa noqoto khaas ay noqoto xukunkiina waa khaas yeelaysa hadday cilladu caammo noqoto cillo caama ay noqoto walow xukunku khaasba ha ahaadee xukunkiina waa caam yeelis waayo xukunku cilladu la wareegayaa lianna alxukma yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunku cilladu la wareegayaa joogitaan iyo maqnaanshaba oo haddii cilladu joogto xukunkuna waa joogaya haddii cilladu maqan tahayna xukunkuna waa maqnaanaya marka hadday caamo noqoto iyo hadday khaaso noqotona in khusuuska iyo cumuumkaba ay la wareegto oo ama la khaas noqdo ama la caam noqdo baa ka imanaysa halkaa waxaa ka soo baxaya wax alla wixii laf ah ha ku gowricina haddaba wixii lafa maxaa loo diidaya in lagu gowraco culammada qaarkood waxay yidhahdeen waa tacabudiyo macnihiisa lama garanayo bacdu ahlicilmi saas yadaa bay yidhahdeen waa arrin tacabudiyay yidhahdeen sababta caynkaa loo yidhi haddaan la garanayn baa tacabudi la yidhaahdaa arrin macnihiisa aynu caqliyeynayno inagu haleelayno garanayno ma aha bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen may sababta sidaa loo yidhi waa la garanayaa waxaa loo jeedaa maadaama laynoo sheegay shimanka muslimka ah in lafaha hilib loo saaro waxaa la diidayaa lafihii in laga nijaaseeyaa la diidayaa haddii wax lagu bireeyo wax lagu gowracana way ka nijaasoobayaan saas aawadeed sababta loo diiday waxay tahay waa si jinka muslimka aynay uga nijaasoobin hadday nijaas noqdaan hilibkii loo saarayey dee ma cuni karaan nijaas bay ka noqonaysa way tanajusayaan inkastoo la maydhi karo haddana nooc dee darara ugu jiro baa ugu sugan dhibistaa la dhibayaa loo diidaya maxaa loo diidayaa ciddiyaha ciddiyaha in wax lagu bireeyo waxaa loo diidayaa wa ama adufru fa muda alxabasha waa xabashida middiyahooda weeye yacnii xabashidaa wax ku gowraco wax ku qasha taasna waxaa ka muuqata cillada loo diidayaa inay tahay gaalada in laysu ekaysiiye in la diidaayo xabashiduna waxay ahaayeen gaalay ahaayeen markaa tashabbuhii gaaladaa la diidaya qaacidada tashabbuhana ogowo waa shaygii cidi la gaar tahay oo cid xumi ay la gaar tahay ama markaa jinsi kale uu la gaar yahay ayaa la diidayaa in laysu ekaysiyo marka gaala waxay la khaas tahay oo la gaar tahay oo muslimiintu aynay la wadaagin xaalka caynkaasa in laysu ekaysiyaa la diidayaa tanna noocaasay ahayd sabab kale culammadu waa sheegeenoo waxay yidhaahdeen ciddiyuhu si fiican waxba uma biraynayaan dhiiggana uma soo daynayaan marka naftiina waa ku silcinayaan sababta loo diiday taasna waa tahayoo labada arrinoo isku ladhan baa laga tilmaamayaa mid ahaan baana la sheegay ghariib waxaa culammada qaarkood inay yidhaahdeen haddii lagu bireeyo oo dhiiggii ay soo daadiyaan wuxuu noqonayaa neefkii xalaal buu noqonayaa oo waxay leeyihiin xadiisku diidmada u diide uu tilmaamayo inaan la samaynin wuxuu sheegayaa uun markaa waxa weeye jiha kale in loo reebayo marka jihada nahyiga iyo jihada ibaaxadu way kala bixi karaan oo waa kala infikaaki karaan markay labada jiha kala bixi karaanna ismi inuu ka yimaado mooye inay markaa dabiixadu xaaraan noqotaa ka iman mayso qawl hariiba culamada qaarkood sidaas yada ay yidhaahdeen tacliilkooduna waa noocaas laakiin badanka culammadu waxay leeyihiin haddii markaa waxa weeye kuwaa la reebay lagu bireeyo xaalka noocaas ah waxay noqonaysaa inaan markaa waxa dabiixadaasi bannaanaan khaas ahaan marka waxaani cidiyuhu waa ku sidcinayaan nafta marka waxa iyagu waa kasii xag jiraan oo xataa marka waxayna xaqiijinayn eh, arrinkii ku saabsanaa dhiigga inay soo deynayaan masaaisha kale baabkan ku tacalluqda waxaa ka mida ah. caamka haddii la khasiso wax laga reebo baaqiga inuu xujo ku yahay ma anhara dama wadukira smullaahi calayhi fakuluuhu laysa sinna wadufra takhsiis baa la geliyey haddana reebista wax laga reebay inuu cumuumkii xujo ku yahay ma diidaayo cumuumkii inuu xujo ku yahay ma diidayo waana masale culammada usuuliyiintu isku khilaafsan yihiin haddii caamka takhsiis galo baaqiga xujo ma ku noqonaya mise kuma noqonayo sida saxiixina waxay tahay jumhuurka culammadu ku tageen inuu xujo ku noqonayo baaqiga haddii wax laga khaas yeelo laga reebo waxa laga reebayna ay yihiin wax la garanayo wa huwa xujatun lada alaksari in mukhasisun lahu mucayanan yabin saas weeye waxyaalaha ku tacalluqaya waxaa ka mid a nahyigu fasaad ma keensadaa mise ma keensado waa masaa'isha ku tacalluqda ayay ka mid tahy calaa kulli xaal waxyaalo badan baa ku tacalluqa xadiiska boqolyosaddex can inucmaan ibni bashiir radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal mathalu alqaa'imi cala xuduudi illaah nabigu wuxuu ihi calayhi asalaatu wasalaam mathalu lqaa'imi sifada ka ku qumay calaa xuduudi illaahi xuduudda ilaahay ku qumay sifadiisu waalwaaqici fiiha iyo kii ku dhacay sifadiisu ka mathali qowmin sidii qowm tusaalahoodo kale weeye qoladaasoo istahamuu calaa safiinatin u qori tuurtay doonni ayay u qori tuurteen doonidu waxay leedahay laba khan khan hoose iyo khan sare labada khan ay kala gelayaan bay u kala qori turteen fa asaaba bacduhum aclaaha waxay qaarkood asiibeen oo ay heleen xaggeeda sare khanka sare wa bacduhum asfalaha qayb ka mida qowmkiina waxay heleen doonida qaybteeda hoose fa kaana aladiina fii asfaliha waxay ahaayeen kuwii ku sugnaa xaggeeda hoose idastaqaw idastaqaw min almaai hadday markaa biyo doonaan ama cabbitaan dalbaan min almaai almaayi xagga biyaha marka ay ka cabbitaan dalbaan ay doonaan inay cabbaan maruu waxay soo mari jireen calaa man fawqahum waxay soo mari jireen calaa man fawqahum cidda korkooda ku sugan xaggooda sare ku sugan fa qaaluu waxay yidhahdeen low annaa khalaqnaa haddaynu dillaacin lahayn fii nasiibina nasiibkeenna iyo qeybteenna haddaynu dillaacin lahayn oo daloolin lahayn kharqan daloolin walam nu'di aynaan dhibi lahayn man fawqanaa cidda korkeenna ku sugan oo xagga sare inagaga sugan oo khanka sare jooga aynaan dhibi lahayn way fiicnaan lahayd fa in yatrukuuhum hadday ka tagaan oo daayaan iyaga iyo wama araaduu waxay dooneenba hadday daayaan oo faraha ka qaadaan oo qolada sare aynay qaban halakuu way halaagsamayaan jamiican xaalay dhammaantood yihiin aynay kala hadhay hanka hooseiyo hanka sareba dee biyahaa soo gelaya haddii doonida xagga hoose laga dalooliyo biyihii baddaa soo gelaya markay soo galaanna say u soo gelayaan waa buuxsamayse markay buuxsantana doonidu waa degayse marka dhammaantood waa ku wada halaagsamayaan wa in akhaduu calaa aydiihim wain akhaduu hadday qabtaan calaa aydiihim gacmahooda ay qabtaan oo yidhahaan ka daaya ma daloolinaysaan najow waa nabadgelayaan wa najow jamiican dhammaantoodna waa badbaadayaan oo waa nabadgelayaan xadiidkan waxa uu tilmaamayaa cidda xumaanta samaynaysa gacmaha in laga qabto ayuu tilmaamaya oo ciddii fasaad ku kacaysa fasaadka in laga celiyo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa wanaagga dadka in la faro xumaantana laga reebo in lagu badbaadayo badbaada ku jirto ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ciddii xumaanta samaynaysay haddii la daayo laga reebi waayo in marka waxaa dhibaatadu ay caam noqonayso waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa marka waxay noqonaysaa mid caama waxay culammadu yidhaahdaan marka laga hadlaayo cuquubaadka dembiga waxaa jirta cuquuba sharciya iyo cuquuba qadariya cuquuba waa cuquubo sharci ah waa sida xuduuddoo kale weeye tacaasirta alxuduud xadka waxaa lagu fuliyaa qofkii dembiga galay ka zaanigaa xaddu zina laga jarayaa ka saariqa xaddu sariqa laga jarayaa ka murtadkaa xaddu ridda laga jarayaa waa haakada qofkaa dembiga galay qofaan ahayn cuquubadaa sharciyada ahee xadka a ah lagama fuliyo haddaba xuduuddii sharciga ahayd haddii la fulin waayo alcuquuba asharciya haddii la fulin waayo qofka dembiga la yimi lagu fulin waayo oo lagu daawado cuquubo kala timaadday yidhahdeen culammadu siduu alcallaamatu ibnulqayim ba ku sheegay fii bacdi kutubihi cuquubada kale waa cuquuba qadariya auruq alxukmiya inuu ahaa baan filaya meelaha ku sheegi jiray cuquuba qadariya imanays cuquubada qadariga ahi kuma koobnaanayso qofkii dembiga la yimi keliya ee tacumu asaalixa waaltaalix waxay camimaysaa kii wanaagsanaa iyo kii xumaa mid walba marka macnuhu wuxuu u dhacaya cuquubada sharciga haddaa furin weydaan oo xuduuddii u furin weydaan cuquuba qadariyo idin camimaysa ayaa imanaysa ayaa laga tilmaamaya halkana xadka haddii la furiyo xuduuddii lagu qumo in la furiyo waxaa laga helayaa wanaag baa laga helayaa iyo badbaado khayraad kale oo markaa xataa dunyawiyana waa laga helayaa sawaabka aakhiro ka dheeraad ah laxaddun yuqaamu fi lardi khayrun liahliha min an yumtaruu arbaciina sabaaxa xadiis baa lagu soo wariyey culammada qaarkood ay taxsiininayaanoo xasan inuu yahay ku sheegeen culammada taxsiiniyoo xasanka ku sheegayna uu ka mid yahay sheikhu alalbani raximah ullah wuxuu sheegayaa xad keli ah oo arlada laga oogo baa ehelka arlada ku sugan uga wanaagsan afartan markaas subax ama afartan maalmood in roobu do'o afartan maalmood in roob helayo roobkaasi u da'aayo waxaa uga wanaagsan xad quroo la fuliyo oo xuduudda ilaahay ka mid a marka xuduuddii haddii la fuliyo in laga helaayo nabadgelyo iyo khayr laga hela ayaa laga qaadanaya haddii la fulin waayana inay cuquuba ka imanayso waa cuquubo qadariye ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa munkarka markaa in la reeboo gacanta laga qabto oo munkarkii gacanta lagu bedelo man ra'a minkum munkaran falyuhayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani wain akhaduu cala aydiihim najow wa najow jamiican waa ka xadiiskuna sheegaya xadiis kale waxaa ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina annaasa ida ra'wuu adaalima falam ya'khuduu calaa yadayhi aw shaka an yacummahum allahu biciqaabin minh dadku hadday arkaan ruuxa daalimka ah ee xadgudbay oo gacmaha aynay qaban waxay u dhowdahay inuu ilaahay ku cammimo ciqaab xaggiisa ka ahaatay inuu ku cammimo bay u dhowdahay abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo imaam axmed baa soo wariyey min xadiisi abi bakrin sheekh albaanina waa saxiixinaya waxaa laga qaadanayaa alraadi walfaacilu sawaa ka dembiga samaynaya iyo ka raallida ahi waa isku mid waxaa laga qaadanayaa in la qori tuurtaa wixii markaa loo siman yahay oo cid gaari marka aynay xaqnimo ku lahayn ee loo siman yahay in loo qori turta inay bannaantay waayo xadiisku waxa uu tilmaamayaa ka masali qowmin istahamuu calaa safiina adillo kalena waa leedahay bukhaarina wuxuu u baabaystay macno ku saabsan in marka waxa weeye qurco qaybta wax la qaybsanayo in loo qori turto mas'alo noocaas u baabaystay qolyaha markaa xanafiyadu iyagu waa diidayaan qorituurko waxay leeyihiin marnaba qorituur in lala yimaadaa ma bannaana waayo waa istiqsaamu bilaslaam yacni markaa noocii la diiday bay noqonaysaayoo aayaddii maa'ida laynoogu sheegaayo laakiin saxiix saasi ma ahe sida jamaahiirta culammadu ku tageenoo saddexda madhaboodii ahlulxadiiskuba ay qabaan baa saxiix ah waxaana laynoo sheegay saddex nebi baa qori tuurta nebi yuunus iyo nebi zakariye iyo nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam kaana ida araada safaran aqraca bayna nisaa'ihi sunnadana waa ku soo aroortay mawaadiic badan bay kaga soo aroortay markaa qorituurku wixii loo siman yahay in loo qori tuurtaa waa bannaantay waxaa laga qaadanayaa mafsadada in la daafaco in laga hormarinaayo maslaxa in la soo jiito dar'u lmafaasidi muqadamun cala jalbi almasaalix nimankani waxay u arkayeen nooc maslixi ugu jirto in biyaha halkan ay ka raadiyaan laakiin maadaama mafsado marka waxaan ay ka imanayso mafsado weyni dee in markaa gacanta laga qabto loo diido baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa cidda mafsadada markaa samaynaysoo la imanaysa wakhtiyada qaarkood inay dhici karto inay leeyihiin wanaag baan u jeednaa waayo nimankani maxay sheegeen low annaa kharaqnaa fii nasiibina kharqan walam nu'di man fawqana waxaabay isleeyihiin ciddan iyow idinka sarraysa dhib baa ku haysaan marba markaa waxa weye inaa iyaga jiiraysaan oo dabeedna xagga sare intaad tagtaan halkaa sare aad ka tuuraysaan waxaa markaa biyaha u ridanaysaan oo dabeedna halkaa aad ka soo dhaansanaysaan marka waxay isleeyihiin dhibta ka daaye oo dhibta ka haysta marka ruux yacnii xumaan samaynayaa dhici karta inuu leeyahay wanaag baan u jeedaa taasna waxay ku tusinaysaa qasadka wanaagsan ee ruuxu u jeedaa inaynay waxba taraynin hadduu markaa la yimi shay markaa waxa weeye xun la yimi raama nafcan fadara min hayri qasdin wa min albiri maa yakuunu cuquuqa yacni nafci buu doonaayey dhib buu markaa sababaya waxbuu dhibayaa qasad la'aan buu wax ku dhibaya dee inuu dhib la yimi ka baajin mayso inuu dhib la yimi ka baajin mayso calaa kulli xaal cumuuman waxaa laga qaadanayaa cidda xumaan iyo dembi la imanaysa in gacanta laga qabto xadiiska can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam aldahru yurkabu binafaqatihi ida kaana marhuuna aldahru dhabarka bimacnaa duudka waa neefka markaa in eh, rakuub laga dhigto la koro ama la rarto yurkabu waa la fuulayaa oo rakuub baa laga dhiganayaa binafaqatihi masruufka la masruufayo daraaddeed ayaa rakuub looga dhiganaya ida kaana marhuunan hadduu yahay mid la rahmay oo rahan u xidhan wa labanu darri lisidda markaa la lisaayo ay wa labanu daati darri neefka irmaan ee irmaanaanta u saaxiibkaa lisidda la lisayo caanihiisa yushrabu waa la cabbayaa binafaqatihi masruufka la masruufaayo aawadeed baa lagu cabbayaa caanihiisana caanaha laga maalayo idaa kaana marhuunan hadduu yahay mid la rahmay wa cala aladii yarkabu waxa saaran kan rakuubka ka dhiganayee fuulaaya daabaddii fuulaya ama awrkii oo kale markaa rakuubka ka dhiganaya wa yashrabu iyo kan markaa caaniheeda cabbaya waxa saaran annafaqatu masruufka ayaa saaran wuxuu cunaayo neefkaasi iyo wuxuu cabbaayaba inuu siiyo xadiiskanna wuxuu ka warramayaa mas'ale ku saabsan neef baa la rahmay oo cid baa rahan loogu dhiibay rahankuna wuxuu yahay cid baa xoola lagu yeeshay dayntii lagu yeeshu wuxuu yidhi waxaan doonayaa maal aan u sii haysto ilaa intaad ii keenayso kaasaa rahan la yidhaahdaa maalkaas wuxuu noqonayaa mid aanu ku tasarufi karin ruuxii maalkaa lahaa ee uu markaa haynayo ruuxan kale ee loo dhiibay ee la yidhi xoolahaaga intaa kuu keenayo sii hayso looma siin hadda tan gacanku haynta markaa si uu markaa u sii haysto ayaa loogu dhiibay rahankuna waa arrin markaa bannaan weeye oo qur-aankana waa laynoogu sheegay sunnada nebigana calayhi salaatu wasalaam waa laynoogu sheegay haddaba wixii la rahmay hadduu yahay neef xoolaa uu yahay raanki maal kastuu noqon karaa hantiba guuraanuu noqon karaa yacni xoolo nool buu noqon karaa maal kaluu noqon karaa marka hadduu yahay xoolo nool hadduu yahay xoolihii noolaa waxay u baahan yihiin markaa la calaf siiyo waxay cunaan iyo waxay cabbaan inay helaan bay u baahan yihiin haddaba cadliga shareecada iyo cadaaladda shareecada waxaa ka mid a in markaa la yidhi masruufka aad masruufaysee aad wax siinayso ilaa adaa shaygan qabsaday oo yidhi waan sii haysanayaaye waxaa kuu bannaan inaad ku intifaacdo waxaan dhibaynin aad ugu intifaacdo oo rakuub waad ka dhigan kartaa waad kori kartaa waad ku intifaaci kartaa hadduu awr gaadida yahay waad raran kartaa laakiin waxa bishardi waxaasi waa inaanay ahayn wax daaqadiisa ka baxsan mar labaadkana waa inaad markaa siisaa masruufkiisii wuxuu u baahnaa calafkiisii iyo cabbitaankiisii waa in markaa la siiya la odhan maayo ruuxii markaa eh, yacni mulkigan lahaa waa inaad soo raacisaa waxaan ku masruufayo ee waxay noqonaysaa in masruufka isaga saaran yahi wa cala aladii yarkabu wa yashrabu nafaqa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaasi waa inaynay ahayn marka uu ku intifaacayo intifaacaasi waa inaanu ka badnayn waa inaanu ka badnayn waxa uu siinayey haddii wuxuu siinayey marka ay kooban yihiin laakiin nafci ka badan shaygu uu yeeshay inta ka badan inuu xalaal noqonaysa yidhahdeen bacdi baa sidaa maray laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xadiidka ayaa radinayo xadiisku ma kala qaadin nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo jawaamiculkelim la siiyey bayaankiisuna u badnaa haddana waxaway miduu tafsiil geliyey ma aha ee waxa uu tilmaamay caanihiisu shaygaa ha bataan ama ha yaraadaan waxaa la yidhi isaga ayaa markaa yacni cabbayo masruufku masruufayo aawadeed buu ku cabbaya walabanu dari yushrabu binafaqatihi ida kaana marhuuna iyo aldahru yurkabu binafaqatihi ida kaana marhuuna binafaqatina bacda waxaa loo jeedaa sababiyaa laga tilmaamaya labadu inay muqaabil isu yihiin baa laga tilmaamaya ziyaado inay kala yeeshaan waxba lagama soo qaadin kan markaa ka faa'iidaysanaya ku intifaacaya ayaynay saaran tahay inuu markaa masruufo oo waraabiyo oo markaa calafka uu baahan yahayna siiyo xadiidka boqolyohan can asmaa binti abi bakrin radia allaahu canhuma qaalat kunna nu'maru cinda alkhusuufi bilcataaqa asmaa binti abi bakrin waxay tidhi waxaanu ahaan jiray nu'maru qaar la amro ayaanu ahayn cinda alkhusuufi bilcataaqa nusakha qaar waxay qorayaan cinda alkhusuuf laakiin nuskhada fiicani waxay qoraysaa cinda alkhusuufi yacni dayax madoobaadka agtiisa waxaa nala amri jiray bilcataaqati xorayn baa nala amri jiray aanu addoommada xorayno ayaa nala amri jiray xadiidkani wuxuu leeyahay xukmu rafci buu leeyahay oo wuxuu la mid yahay in nebigu calayhi salaatu wasalaam u amray oo waa mawquufun lafdan xagga lafdiga waa ka mawquuf oo asmaa buu ku joogaa laakiin xagga markaa xukunka waa marfuuco wuxuu ka dhigan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu amray waayo cidda amri jirtay loogama jeedo inay khulafadu amri jireen ee waxaa looga jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa amri jiray waana soo aroortay riwaayo saas yadaa sariix ku ah oo caddaynaysa bukhaari laftiisaabay ku timi laqad amara anabiyu sala allahu alayh wasalama bilcataaqati fii kusuufi shams nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam xorayn buu amray addoommada la xoreeyo qorax madoobaadka gudihiis yacnii wakhtiga qoraxdu madoobaato marka labada noocba waa soo gelayaan inuu qoraxdu madoobaato iyo in dayax madoobaado mid walba in marka uu amri jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam in addoommada la xoreeyo xadiiskaasina marka lafdigaas ah laqad amara nabiy sala allahu aleyh wasalam bukhaari buu ku yimi isagoo min xadiisi asmaa ah ayuu bukhaari ku yidhi alcataaqa waxaa loo isticmaalaa xorowga oo ficilka cataqa yactiqu waa laazim laakiin ictaaqa oo hamse marka la geliyo ayay noqonaysaa xoraynta cid la xoraynayo marka waxa la sheegay cataaqadii ayaa la sheegay ictaaqaana loo jeedaa cala sabiil kinaaya waayo waa laba shay oo islaazimaya haddii cid la xoreeyo waxaa ka dhalanaya xorow marka laazim iyo malzuum bay isu yihiin laazimkii baa la cabbiray ka laazimaayey ictaaqa malzuumku ka laazimayaana loo jeedaa oo ictaaqa ah xoraynta la xoraynayo axaadiis kale waxaa ku soo aroortay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amri jiray salaadda inuu amri jiray sadaqadda isma diidayaanna ashyaadaas waayo macnuhu waxay noqonaysaa ashyaada qurubaadka ah buu nebigu amri jiray calayhi salaatu wasalaam ashyaada qurubaadka ah ayuu amri jiray hadday tahay markaa sadaqad iyo hadday tahay salaad iyo hadday tahay addoommada in la xoreeyo mid walba marka qurubaadka in lala yimaadaa waa arrin markaa sababaya in kurbadii la faydo saas aawadeed bay soo aroortay xadiis kulminaya faida ra'aytum dalika fadcuu allaha wasalluu wa actiquu xaakim ayaa soo wariyey waxaanuu yihi waa saxiix calaa sharti albukhaari wa muslim min xadiisi caaisha haddaa aragtaan qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka allah barya tukadana addoommadana xoreeya waxaa laga qaadanayaa in qurubaadka iyo waxyaalaha cibaadaadka lala yimaado wakhtigaas qorax madoobaadka ama dayax madoobaadku u dhacay inay fiican tahay oo fadli ku jiro taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa marka waxyaalaha qurubaadka ee wanwanaagsan lala yimaado inay sababayso ka qayb qaadanayso in ciqaabta markaa la rafciyo haddiiba markaa ciqaabi markaa ay soo degayso waxaa laga qaadanayaa acmaashan inay fadli badan tahay wakhtiga nebigu amray calayhi salaatu wasalaam xoraynta addoommada la xoreeyaa inay tahay camal fadli badan xadiiska albukhaariyu qaal bukhaari wuxuu yidhi qaala nabiyu sal allahu alayh wasalama nebigu wuxuu yihi likulli imri'in maa nawaa shaksi walba waxa u sugnaaday maa nawaa wuxuu niyeeyaa u sugnaaday walaa niyata linnaasi waalmukhti' wax niyo la yidhaahdaa uma sugnaan linnaasi kii ilaaway iyo walmukhti'i kii kama'ay ama halmaamay mukhti'u waa kan isagu u badrheerine qasad la'aan shaygu uga dhaco wuxuu uga dhacay si kama ah ama halmaan ah ficil ha ahaado oo kama ha u dhaco odha ha ahaado oo halmaan ha u dhaco mid walba wuxuu noqonayaa mukhti xadiiska qaybta hore ayaa xadiis ah likulli imri'in maa nawaa inta dambe xadiis maahee waa hadal markaa bukhaari uu leeyahay oo tafaquhan uu yidhi weeye mucallaq ahaan buu halkan u soo arooriyey mawdican bukhaari laakiin mawaadic kaleo saxiixa ka mid ah ayuu ku keenay isaga oo xadiisku mawsuura musnad ah marka shakhsi walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeyo eh, kitaabulcidqi wuxuu ku keenay in haddii ruuxuu xorayn qurbo uga jeedo inay qurbo u noqonayso rabbina ugu dhowaanayo waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii aan uga jeedin qurbo aan uga jeedin inaanu sawaab iyo ajar ku helin dhowaansho uu rabbi ugu dhowaanayo ruuxaan uga jeedin niyadii ayuu camalkaasi waayey sidaas aawadeed ma noqonaayo mid markaa sawaab iyo ajar uu ku helayo noqon maayo inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa waxaa kaloo laga qaadanayaa haddii markaa niyo istusnimo ah ruuxu markaa uu camal ula yimaado istuskaa dembigiisi inuu yeelanayo ayaa laga qaadanaya camal keliya waxaa dhici karta marna waxa weeye inuu noqdo camal wanaagsan haddii niyo wanaagsan loola yimaado marna wuxuu noqon karaa camal uu dembi ku mutaysanaayo hadduu niyo xun ku sameeyo laakiin shaygii xumaa ee dembiga ahaa ama macsida ahaa niyadu ka yeeli mayso wax wanaagsan waa anniyatu alxasana laa tajcalu sayi'a xasanan niyada wanaagsani shayga xun ka yeeli mayso shay wanaagsan ka dhigi mayso waata laga cabiro alghaayat alxasana laa tubarir alwasiila ujeeddada wanaagsanna laleeyahay iyo niyada wanaagsanna laleeyahay wasiilada iyo sababta markaa lala imanayo ma wanaajinayso oo haddii ujeeddo wanaagsan la leeyahay laakiin waddo xun loo maraayo laakiin maqsuudku uu yahay shaygaa wanaagsan in la higsanayo dee kuma bannaanaanayso dariiqada xun ee la maraya dariiqada xun ee la marayaa miday ku bannaanaanayso ma ah walaa niyata linnaasi waalmukhti waa kalaamu lbukhaari ee xadiiska kama mid aha saynu hore u soo sheegnay waxaa laga qaadanayaa ruuxii markaa kama'ay ama halmaamay amaba ilaaway inaanu markaa waxa niyo lahayn ayaa laga qaadanaya saas aawadee waxaa ka imanaysa hadduu camalkii wanaagsanaa niyada ka tago inaan camalkaasi isagaa ka asaxayn masalanoo kale camal wanaagsan ayuu daahir ahaan ula yimi laakiin niyo wanaagsan ugulama iman camalku sameeye waa camal wanaagsan laakiin niyo qurbo ah oo imtisaal ah oo amarqaadasho ah oo rabbi inuu ugu dhowaanaye ah ulama imanin saas aawadeed sawaab iyo ajar ku heli maayo waxaa kaloo laga qaadanaya hadduu shaygii dembiga ahaa nisyaan iyo ilowshiye ku sameeyo inaan loo qabanayn rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na ilaahay oo hanoo qabanin oo hanagu ciqaabin haddaanu ilowno ama aanu kama'no ama aanu halmaano hanoo qabanin mu'miniinta sidaa ku ducaystay ducadaana ilaahay waa ka aqbalay sida nebigu sheegay calayhi asalaatu wasalaam qaala allaahu qad facaltu allah wuxuu yidhi waa yeelay sidaas marka ducadaasi waxay noqotay duca maqbuula abay noqotay ruuxa wuxuu u qasdeen loo qabanaya walaysa calaykum junaxun fima akhta'tum bihi walaakin ma tacammadat quluubukum wixay qalbiyadu u kasaan baa ruuxa loo qabanaya saas aawadeed baa laynoo sheegay salaadda haddii la ilaawo qofku inaanu dembi ku qabin ilowshiyaha laakiin markuu xasuusto waa inuu tukadaa man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ila daak ruuxii salaad ilaawa ama salaad ka seexda isagaan wax tafriidan iyo ka gaabinaan la imanin baa hurdadu la tagta wax dembiya markaa kuma qabo laakiin markuu xasuusto waa inuu tukadaa kafaare aan ahaynna ma laha kafaare aan ahaynna ma laha saas yada wy boqol iyo toddoba can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal ida ata axadakum khaadimuhu biacaamih idaa ataa hadduu u yimaado axadakum midkiin khaadimuhu kii u shaqaynaya uu yimaado biacaamihi cuntadiisa uu keeno fain lam yujlisu macahu haddaanu soo fadhiisin isaga la jirkiisa aanu odhan ila cun falyunaawilhu ha siiyo luqmatan hudhmo aw luqmatayni ama laba hudhmo ha siiyo aw uklatan ama mar wax liqo oo la cuno markaa ha siiyo aw uklatayni waa la macno weeye waa laba hudhmaa laga tilmaamaya hudhmo laakiin wuxuu ka shakiyey raawigu ma wuxuu ka cabiray luqmatan aw luqmatayni mise wuxuu ka cabiray uklatan aw uklatayni waana bimacnan shakun min araawi alfaaddii la yidhi bay dooni jireen inay ku dadaalaan oo lafdigii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lafdi kale aynay ku bedelin fa innahu weliya xarahu cilaajah maxaa yeelay wuxuu markaa tawalliyey oo waxa weeye uu mas-uul ka noqday oo maamulay xarahu kulkiisii iyo wa cilaajahu samayntiisii nusaka qaar waa ka maqan tahay xarahu fa inahu weliya cilaajahu ayaa qoran laakiin nuskada daarulminhaaj waxay qoraysaa labadaba hoosta lafteedana waa tilmaamayaan kitaabka bukhaari inay saa ugu soo aroortay shuraaxda qaarkood waa baraarujinayaan kollay nusakhooda qaarkood ama nusakha qaar ay ku soo aroortay oo muctamadka marka weliya wuxuu tawaliya xarahu ay xara acaam cuntada kulkiisa markuu karinayey isagaa tawaliyo dabka u galay wa cilaajahu cilaajkana waxaa laga tilmaamayaa yacni waa samayntii cuntada uu diyaarinayey marka waxay ku dhacaysaa intii aan dabka la saarin ka hor isagaa farsamaynayey hadduu qashin ku sugan yahay ka saarayey anwaacda kala duwan isu keenayey yacni markaa dabeedna isku daraayey sidaa markaa ku bislaynay marka cuntadii xaq buu ku leeyahy xaq ayuu ku leeyahay saas aawadeed waa inuu marka waxa weeye markaa sida fiicani uu marka yidhaahdaa fadhiiso ila cun hadduu taa yeeri waayana yacni markaa hurmo ama laba hurmo haatan ha ka siiyo culammadu waxay yidhahdeen dacawri gaf baa ku jiro maadaama uu cuntadan ku tabcay ruuxan khaadimka ahi oo siniinteedii dee ay ku baxday xoogaa naftiisii waa jeclaysanaysaa inuu cuno ya marka dee inuu ishiisa iskaga jeediyo ayay markaa ku habboontahy haddaba culammadu waxay yidhaahdeen ma hor buu ka siinayaa mise marka dambe u reebaya daahirka xadiisku wuxuu yahay inuu hor ka siinaayo intanna markaa dee kuma filla hurhme ama laba hurhme eh inuu waxaweeye markaa wax ka badan siiyo ayuu de xaq u yeelanaya marka addoonku ama khaadimkiisu yani marka hadduu addoon yahay waa kasii xaq jiraa xaq qaaru ku leeyiy hadduu khaadim yahay waxaa dhici karta dee inuu shaqaale iska yahay baaba suuroobi karta inuu addoon yahayna waa dhici karta marka calaa kulli xaal bal marka ama waxa uga taago ama ha yidhaahdo marka ila cuno waxaa soo aroortay axaadiis kaleoo tilmaamaysa fa acimuuhum mima tacamuun addoommada siiya oo quudiya waxaa cunaysaan wax ka mida markaas siiya wax ka mida siiya waxaana xadiiskan laga qaadanayaa inuu markaa yidhaahdo soo fadhiiso ila cun inaynay waajib ahayn waayo qofkiibaa dee khiyaar la siiyo waxa la fain lam yujlisu macahu falyunaawilhu luqmatan aw luqmatayn marka waxaa laga qaadanayaa inay fiican tahay inuu soo fadhiisiiyo oo yidhahdo ilacun laakiin aynay laazim ahayn sidaasaa markaa laga qaadan cilaajahu waxaa laga tilmaamaya waa diyaarintii cuntada la diyaarinaayey oo la samaynayey intii aan la karin ka xadiiska boqol iyo siddeed can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can inabiyi sal allahu aleyh wasalam qaal low duciitu ila diraacin aw kuraacin laajabtu nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam low duciitu haddii laygu yeedhi lahaa ilaa diraacin duubi haddii laygu yeedhi lahaa duubi haddii laygu yeedhi lahaa bimacnaa adhiga marka addinkiisa xaggan sare ee markaa duubiga ah haddii laygu yeedhi lahaa casuumad ah aw kuraacin ama karaaciin laygu yeedhi lahaa bimacnaa manjo laygu yeedhi lahaa culamada qaarkood waxay yidhahaan kuraacu waa wixii markaa ruugga ka hooseeya bacdu ahlicilmina waxay yidhahan waa wixii canqowga ka hooseeya raafka hoose weeye waxayse u badiyaan culamo badani inay markaa tahay wixii ruugga ka hooseeya waa mancay noqonaysa ama karaaciin laygu yeedhi lahaa casuumad ah la ajabtu wa ajiibi lahaa walow uhdiya ilaya haddii laysoo hadiyayn lahaayoo hadiyad laygu keeni lahaa diraacun duubi aw kuraacun ama karaaciin marka waxaw manco laygu yeedhi lahaa eh, manco markaa laysoo hadiyayn lahaa hadiyad laygu keeni lahaa laqabiltu waa aqbali lahaa oo maan diideen oo ma idhaahdeen yacni marka iga da xadiiskani wuxuu ku tusinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sida akhlaaqdiisu wanaagsanayd dadkana khaatirkooda u dhowri jiray ayay ku tusinaysa haddii ruux qaniyo haysta iyo haddii ruux faqiiri mid walba hadduu nebiga ugu yeedho casuumad khaatir dhowr uu khaatir dhowrayo daraaddeed ayuu u aqbali jiray oo u raaci jiray waxaanu tilmaamay inaanay farqi ka lahayn casumadda loogu yeedhayaa inay tahay mid waxaweeye yar oo hoosaysa oo waxa markaa la diyaariyeyba ay tahay wax markaa aan saa u weynayn iyo inay tahay mid markaa waxa fara badan oo koraysa inay tahay inay farqi ka lahayn dadka qaarkood waxaa dhacdaa haddii cid markaa waxa weeye yani markaa sharaf leh ama yani markaa ay u yeedhaan oo kale waa ajiibayaa laakiin cid markaa iska fuqari hadday u yeedho oo uu filaayo wuxuu inay dee liitaan ama aynay badnayn xaalkaasoo kale marka waxa ma aqbalayo marka taasi waxa weeye waa arrin markaa aan sax ahayn sida saxdii waxay tahay mar layba in la ajiibo la aqbalo ayay markaa tahay sida saxani marka nebiga in akhlaaqdiis wanaagsanayd baa laga qaadanayaa waxyaalaha badan ee shawaahiddii caddaynaya akhlaaq wanaagga nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ka mid tahy waxaa kaloo laga qaadanaya in casuumadaha in la ajiibo oo ciddii casuumad kuugu yeedha inaad markaa ka aqbashaa inay fiican tahay waxaana lagu daray xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin wa idaa dacaaka fa ajibhu hadduu kuu yeedho ajiib oo yeedhmadiisa aqbal ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen casuumaddaasi hadday tahay mid aroos in la ajiibaa waa waajib laakiin haddii kale waa sunne bacdu ahlicilmina may kala farqin waxaana u daliila xadiiska tilmaamaya ama cursi ha noqoto ama wax kalaba marka ha noqotee ajiib xadiiska saa ku soo arooray ayaa markaa tilmaamaya in markaa xukunka casuumaddu mar layba u noqonayo mid marka waxa waajiba marka u noqonay xadiiskaasay culamada qaar ka daliishadeen waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay xataa haddii hadiyad loogu keeni lahaa yacni manjaha ama loogu keeni lahaa waxaweeye duubigaa yar inuu ka aqbali lahaa oo ka qaadan lahaa wa kaana yaqbalu lhadiyata wa yuhiibu calayha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray mid hadiyadda aqbala oo ciddii hadyad u keenta ka qaata waa inoo soo socdaa xadiiska boqol iyo toban weeye wayasiibu calayha waana ka abaalgudi jiray waana ka abaalgudi jiray waa inoo imanaya insha allah diraaca iyo kuraacu isku macno ma aha waxaa hooseeya kuraaca oo waa manjihii weeye ama waa karaaciinkii diraacuna waa ka sarreeyaa waata ay carabtu ku mahmahaan acti alcabda kuraacan yatlub minka diraaca waa mahmaha carbeed waxay yidhahdeen acti alcabda kuraacan addoonka manjasii yadlub minka diraaca wuxuu kaa dalbayaa kaa doonayaa markaad manjaha siiso inaad duubi siiso yacanii wax ka korreeyo ka sarreeyo haddana ku weydiisanaya marka saasaa farqi labada ugu dhexeeya saas ayaa farqi oo labada ugu dhexeeya waxaa laga qaadanayaa casuumaddii haddii ay markaa tahay mid yar oo aan markaa waxa la keenayba aanu badnayn ee shaygaa markaa iska koobanoo kale uu yahay inaan marka waxaweye lagu dhaleecayn ciddii markaa samaysay waayo waa ixsaan ruux muxsin oo samafalayna waddo markaa lagu dhaleeceeya ma saarra korkiisa oo kuma sugnaa marka in lagu dhaleeceeyo ama lagu ceebeeyo ma aha waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa yaynu aad u tawaaduc badnaa tawaaducuna waa akhlaaq koraysa weeye marka tawaaduca nebigu inuu fara badnaa baa laga qaadanaya man tawaadaca lilaahi rafacahu allah ku kastoo allah dartii u tawaaduco isu dhuldhiga ilaahay baa kor u qaada waxaa la soo naqliyaa mashaayikhda qaarkood kuraaca inay ku fasireen mawdic inay ku fasireen oo ghazaali waxaa laga sheegay qowl qariib uu la yimi kuraaculkhamiim buu u jeedaayo wuxuu tilmaamayaa xataa meel fog oo kuraaculkhamiim ah waa meel magaalada madiinaba ka baxsanoo maka iyo madiina udhexaysa haddii halkaa laygu yeedhi lahaa waa ajibi laha laakiin macnahaas in lagu fasiraa waa qalad oo sax ma ah ee in markaa loo jeedo yacni shay la cunayo in loo jeedo oo karaacinkii laga tilmaamayo waxaaba u daliilah walow uhdiya ilaya diraacun aw kuraacun laqabiltu riwaayaadka qaarkooda kuraac keliya sheegayaana waa jiraan low uhdiya ilaya kuraacun laqabiltu marka sidaas aawadeed inaan markaa mawdicaynay ahayn ayaa laga qaadanaya ee laga tilmaamayo maa duuna arukbati min asaaq manjaha in looga jeedo xadiiska can anasi radia allaahu canhu qaala ataana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fii daarina haadih anas ibnu maalik waxau yidhi waxaan noo yimi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam fii daarina haadihi wuxuu noogu yimi guriga iyaga kan ah ayuu noogu yimi fastasqaa waa cabbitaan dalboo i waraabiya buu yidhi nusakha qaar waxay qorayaan fastaqaa macna ahaanna waa isu tegaysaa waa isku macna fastasqaa waa cabbitaan dalbay oo biyo i waraabiya buu yidhi fastaqaana waa la macno iwaraabiya faxalabnaa lahu shaatan lana waxaan u soo lisnay shaatan neef ariya oo lanaa annaga noo sugnaaday ayaan u soo lisnay uma shubtuhu min maa'i bi'rina haadih dabeedna waxaan ku barxay buuhi shubtuhu waa ku barxay shaaba yashuubu shubtuhu waan barxay buuhi min maa'i bi'rina ceelkayaga kan ah biyihiisii wax ka midaan ku barxay haadihi ceelkanoo kan ah fa actaytuhu waa siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam yacnii markii loo soo lisay ridii loo soo lisay ayaa caanihii waxaa lagu soo barxay in biyaabaa lagu soo daray caana yarood baa jira marka biyo keliya inay nebiga siin calayhi salaatu wasalaam ee haatan barax ay uga dhigaan bay door bideen marka bay waxay ku soo dareen biyey ku soo dareen fa actaytuhu anas baa wuxuu odhanayaa waxaan siiyey oo u dhiibay nebiga calayhi asalaatu wasalaam actaa waxay qaadataa laba mafcuul marka labadii mafcuul baa mid ahaan la xadfay mafcuulkii labaad baa la xadfay marka macnuhu wuxuu dhacayaa fa actaytuhu iyaah yacni waxaan siiyey canihii baraxa ahaabaa nebiga siiyey calayhi salaatu wasalaam mafcuulka koowaad baa jooga oo nebiga u noqonaya calayhi salaatu wasalaam mafcuulkii labaad oo baraxa u noqonaya ayaa la xadfay waxadfa fadatin ajiz in lam yadir ka xadfi maa siiqa jawaaban aw xusir marka mafcuulkana haddii layska garanaayo xadafkiisu waa bannaanyin xadafkiisu waa bannaanyin laba xaal bannaanayn waxa weye nadmigu ku sheegay wa abubakrin can yasaari waxaa nebiga u dhiiboo siiyey baraxaas walxaal abuu abuubakar can yasaarihi xaggiisa bidix uu ku sugan yahay oo nebiga xaggiisa bidix buu xagga bidix buu ka fadhiyaa geesta bidix ayuu nebiga ka joogaa ka fadhiyaa wa cumaru cumarna tujaahahu walxaal cumaru cumarna tujaahahu hortiisa uu ku sugan yahay waa ka soo horjeedaa wa acraabiyun walxaal acraabiyun nin reer miyi ahina can yamiinihi nebiga xaggiisa midig calayhi salaatu wasalaam uu ku sugan yahy midigta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku sugan yahy falammaa faraqa markuu nebigu ka faaruqay calayhi salaatu wasalaam bimacnaa wuxuu ka cabbayey ka cabbay qaala wuxuu idhi cumaru cumar haada abuu bakrin kani waa abuu bakar wuxuu u tilmaamayaa inuu abubakar u dhiibo lifadlihi maadaamu isagu ummadda ugu fadli badan yahay marka nebiga laga yimaado calayhi salaatu wasalaam abubakar ugu fadli badan yahay in afdalkaa la hormariyo oo isaga loo horraan dhiibo ayuu uga jeeday cumar haada abubakrin kaas waa abubakar buuri fa acta alacraabiya fadlahu nebigu wuxuu siiyey calayhi asalaatu wasalaam alacraabiya ninkii reer miyiga ahaa wuxuu siiyey fadlahu baaqigii ka soo hadhay ayuu siiyey qadarkii ka soo hadhay wuxuu siiyey oo u dhiibay ninkii reer miyiga ahaa uma qaala dabeedna wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam alaymanuuna almuqadamu ka la hormarinaya alaymanuuna kuwa midigta xiga weeye ama alaymanuuna kuwa midigta xigaa yuqadamuuna la hormarinayaa alaymanuuna kuwa midigta xigaa la hormarinayaa waa tawkiid celcelinta lagu soo celceliyey alaa fayamminuu hooyaay fayamminuu midigaysto midigta kaga bilaaba qaola anasun anas wuxuu yidhi fahiya sunnatun fahiya sunnatun fahiya sunnatun alaaa maraat sunno weeye in midigta lagu bilaabo marka waxa weeye sharaabka iyo dad eh, badan oo kala duwan markaa la marinayo in markaa midigta laga bilaabo oo sidaa loo wado ee sunna weeye saddex goor buu ku celiyey fa hiya sunnatun fa hiya sunnatun sunna weeyi xadiidkan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah, ruuxu isagoo haraadan inuu cid yidhahdo iwaraabiya mas'aladii la diidayay inaynay ahayn oo noocaasoo kale ay markaa tahay mid bannaan waxaa kaloo laga qaadanayaa cid markaa waraab kaa dalbatay inaad markaa waxa weeye badhax siisaa inay tahay iyaduna markaa waxa mid fiican waxaa kaloo laga qaadanayaa caanihii in la soo barxaa haddaan iib looga jeedina ay tahay hibo cid la siinaayo ama hadiyad ama ha ahaato ama sadaqada ha ahaato nebiga hadiyad ahaan baa loo siinayey ama hibe ahaan baa loo siinayey eh, in loo soo barxaa inaan dhibi ku sugnayn marka la diidaayo baraxa waa marka la iibinayo waxaa kaloo laga qaadanayaa marka cid jamaca loo keenaayo marka waxa weeye sharaab loo keenaayo laakiin cidi maqsuud tahay oo ciddaasi markii hore ay dalbatay ama ciddaas markii hore la doonaayay in la siiyo cidda maqsuudkaabaa laga bilaabaya meeshuu doonaba ha fadhiyee wixii ka dambeeyaa midigta la raacinaya laakiin iyadoo ruux ka mide dalbaday in la yidhaha midigtaa lagaga soo bilaabayaa sax maaha marka hore ruuxa maqsuudkaa baa la siinayaa sidaa nebigaba calayhi salaatu wasalaam ila isagaa dalbada loo siiyey wixii ka dambeeya ayaa markaa waxa midigta laga laga bilaabayaa laga socodsiinaya xagga midig waxaa soo aroortay xadiid kale nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yihi kabir kabir oo xuwayiso iyo muxayiso iyo qisadii qasaamada ku saabsanayd saxaabi da'yar baa doonay inuu hadlo iyadoo ra ka waaweynay joogaan isku arrin baynay u socdeen markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kabir kabir yacni ka weyn weyne oo bimacnaa ka weyne ha horaan hadlo oo hadalkaa ku horreeyo marka waxaa laga qaadanayaa sunnat lkalaam inay tahay attakbiir hadday isku maqsuud u socdaan hadday kale maqsuud yihiin mid weliba dantiisu ka hadlayaa kii soo horreeya hadalka inuu ka horreeyo u xaq leh waa hadday kale maqsuud yihiin oo ujeeddooyin kala duwan ay u socdaan laakiin maqsuud keliya hadday ka wada hadlayaan oo arrin keliya ay wada sheegayaan sunnadu waxay tahay kooda weyni inuu hadalka bilaabo weeye markaa sunnada hadalka caynkaas waayo ruuxa weyn ayaa maqaasida hadalka iyo sida ku habboon yacni u garasho badan xagga laakiin marka laga hadlayo sharaabka iyo ashyaada la midka ah ama cunto markaa waxaa ruux walba gaar loogu dhiibaya hadday jirto iyada markaa sunnadu cidda maqsuudka ah marka laga yimaado ama ciddii dalbatay dabadeed waxaa laga bilaabaya midigta sida midigta loo wadayaa ee alakbar falabar la odhan maayo sida loo kala wen yahay looma kala hormarinayo laakiin kii midigta xigay hadduu isagu markaa waxa yidhaahdo layga hormariyo oo isagu u fasaxo in markaa ka kale la qadimo laa xaraja fi dalik wax dhibi taa kuma sugnaa laa uuhiru binasiibi min rasuuli sala allahu aleyh wasalam waa kii xadiis ay ku soo aroortay waayahay waxaa laga qaadanayaa saxaabadu inay garanayeen fadliga abubakar oo xataa cumar yani markaa inuu horraysiinaayey marka abubakar lifadlihi fadligiisana u qirsanaa ayaa laga garanaya waxaa laga qaadanaya hadduu midigta joogo ruux mafduula oo laga fadli badan yahay afdalna uu xagga kale joogo in waxaweye mafduulkaa la hormarinayo inuu midigta joogo daraaddeed alaymanuuna alaymanuuna alafa yamminu xadiiska boqol iyo toban can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaqbalu alhadiyata wa yusiibu calayha caaisha waxay tidhi rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray yaqbalu alhadiyata mid hadiyadda aqbala wa yusiibu calayha mid hadiyadda ka abaalguda ayuu ahaan jiray hadiyaddana waa aqbali jiray waana ka abaalgudi jiray xadiiskanna waxaa laga qaadanaya hadyaddii in la aqbalaa inay tahay mid waxa weeye markaa eh, fiican inay tahay in la aqbaloo laga abaalgudaa inay fiican tahay haddaba waxaa jira hadiyad la yidhahdo hadiyat sawaab la yidhaahdo oo looga jeedo wax ka badan aad ku heshi marka hadiyadda hadiyatu sawaab la yidhaahdo iyada waxa weeye haddii la doono waa la diidaya culamada qaarkoodna waxaabay yidhahdeen maba fiicno oo yacni mar haddii waxa looga jeedaa ay tahay bedel fiican in lagu helo waxay iska noqonaysaa bay yidhahdeen macna albayc laba shay oo laysku doorinayo laysdhaafsanayo maadaama laba shay oo laysdhaafsanaya ay tahay baycii bay shabbahdaa baycii maadaamaay shabbahdana shay majhuula lagu beddelanayaa dee ma asaxayo baatil bay noqonaysaa bay yidhahdeen baatil bay noqonaysaa bay yidhahdeen culamada qaarkood laakiin waxay yidhaahdeen may baatil ma aha baycina ma aha waayo xaqiiqadii bayc meesha ma taallo mid lagu dhawaaqayna ma ahe maqsuudkuunbaa sida ahaa ee mid waxa weeye markaa beddel baan ku doonayaa iyo wax la mida marka afka laga yidhi ee bisharti waxaan kugu siiyey beddel meeshii lama odhan saas aawadeed aqbalaadda la aqbalayaa yani mid markaa baaila maaha mid baaila ma noqonayso waxaana soo aroortay in nabiga calayhi salaatu wasalaam nin reer miyi ahi inuu hadiyad siiyey markaasuu hadiyaddii ka abaalguday oo siiyey wax markaasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma raalli noqotay markaasuu yihi may markaasuu wax labaad haddana siiyey markaasuu ma raalli noqotay markaasuu may markaasuu haddana wax saddexaad siiyey markii saddexaad buu wuxuu yidhi haa raalli baan ku noqday markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ku hamiyey alla aqbala hadiyatan ila min qurashiyin aw ansaariyin aw dawsiyin aw haqafiyin waxaan ku hamiyey afar qole mooye cid kale inaan hadiyadba ka aqbalin afartaa qole waa maxay cid quraysh ah iyo cid ansaar ah iyo cid iddows ah waa qabiiladii abi hurayra iyo cid haqiif ah saddex afarta qolaba waxay ahaayeen bay yidhahdeen ahlu mudun oo ansaar waxay deganayd madiine qorayshna waxay deganayd maka yacni labada qole kalena markaa magaalooyin bay deganaayeen haqiif waxay degganayd daa'if wahaakada laakiin nabigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam hadiye dib uga aqbali maayo cid kale ma odhan macnuhu wuxuu u cidda acraabtii reer miyiga ah inaanan hadiyad ka aqbalin ayaan ku hamiyey saas iyadaa markaa inuu waxaa odhanaya xaafid ibnu xajar shaafici wuxuu yidhi jadiidka wuxuu ku yidhi xanafiyaduna waa la mide alhibatu lithawaabi baatilatu laa tancaqid hibada abaalgud daraaddeed loo bixiyaa waa baatilo weeye mana guntamayso waa jadiidkii shaafici hadalkaa uu soo naqliyeyna wuxuu ku yaalaa imaam nawowi wuxuu ku sheegayaa majmuuca sharxulmuhadabka ayuu ku sheegay liannaha baycun biamanin majhuul waayo waa iibsad wax lagu iibsanayo lacag aan la garanayn waxay noqon doonto